والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد allahuma callimna bima yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilahi calaa kulli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaa noo socday kitaabkeennii mufiidka ahaa alcilaaju biاlruqa min alkitaabi waاsunna waxaan soo marnay oo noogu soo dambeysay sixirka markuu dhaco gadaashii waxyaabaha lagu daweeye ugu fiican waxaan soo sheegnay sixirkii haddii la ogaado qofkii inuu sixran yahay waxa ugu wanaagsan ee ugu horeeyo lagu daweynayo inay tahay in la raadiyo sixirkii meesha ku jiray kadibna la soo saaro la burburiyo iyadoo lagu raadinayo dariiq saxa haddii la garanayo meeshii uu jiray taas weeyaan midda ugu fiican baan nidhi ee qofka sixirka looga saari karo looga daweyn karo annowcu athaani nooca labaad ee sixirka lagu daweeye waxa weeyaan alruqyatu sharciya tufitaanka sharciga ah oo qofkii in qur-aan lagu akhriyo adkaartii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka soo aroortay lagu akhriyo tacwiidaadkii waxyaabihii suxarada looga magangelayay oo lagu akhriyo taasaa qofka looga saarayaa sixirkii markaa wa minhaa tacwiidaadkaas waxaa ka mid uu yidhi sheekhu maa ya'tii waxaa noo iman doonee noo soo socda awalan midda ugu horeysa waxa weeyaan qaabka sixirka lagu daweeye ugu fiican yaduqu qofkii waxaa habboon inuu burburiyo oo uu soo qaato sabca waraqaatin toddobo caleemood oo min sidrin akhdara ah geedka sidriga lagu magacaabo geedka gubka lagu magacaabo oo cagaaran oon engegin caleemihiisii baa la soo qaadayaa waraqaadkiisii ayib markaad soo qaaddo markaa sidrigii waxaa la dhigayaa bayna xajarayni aw naxwihima laba dhagax dhexdooda la dhigayaa oo waa la shiidi weeyaan laba dhagax dhexdooda ama mashiin hadday jirto wax lagu shiido gobka caleemihiisii baa markaa la shiidayaa ilan dadkii hore dhagax bay isticmaali jireen dhagaxa shiidaha lagu magacaabaa wax lagu shiidi jiray dadka qaarkii badarka waa ku shiidan jireen ama haddii la tumi karoo kale sidrigii caleemihiisa lasoo qaadayo toddoba a markaasaa la burburinayaa uma yasubu calayha maa yakfiihi lilqusli biyuu ku shubayaa markaa biyahaasoo ku filan maa yakfiihi wax ku filan lilqusli qofka inuu ku qubaysto min almaai biyo ah ayuu ku shubayaa sidaasaa la samayn sidriga waa la garanayaa soomaalidu gob bay u taqaanaa waa meelaha webiyada agtoodana wuu ka baxaa meelo kale webi aanan hayna sidoo kale wuu ka baxa waaba laba nooc markaa kan meelaha biyaha badan ka baxa qodax badan ma leh kan kale laakiin qodax buu leeyahay allahna subxaanaه wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamay inuu yahay طacaamu ahliljanna sidriga ka mid ah wa asxaabu اlyamiini ma asxaabu اlyamiin fii sidrin makhduud way horsanayaan ama way cunayaan waa sidiri markaa qodax aanan lahayn makhduudka mufasiriinta waxay leeyihiin khudida xataa dahaba shawkuhu waxaa laga jaray qodaxdii o dhan baa laga jaray sidriga markaa waa geed fiican weeyaan oo laisku daweeyo sidaasaa la samaynayaayo biyahana waa lagu shubi markaad intaas samayso wayaqra'u fiiha qofkii wuxuu ku akhrinayaa mucaalijka ahaa dadka daweynayay ee dhakhtarka ahaa acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum laa ta'khuduhu sinaة walaa nawm lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم aayadda qur-aanka ee suurat lbaqara ku jirta aayadda laba boqol konton iyo shanaad buu ku akhrinayaa aayatulkursi fadligeeda waan soo marnay qur-aanka aayadda ugu weyn inay tahay shaydaanka inuu ka cararo qofkii akhrista habeenkii inay ka mid tahay waxyaabaha la isku xijaabo sidaa awadeed maadaama ay ka mid tahay aayadaha fadliga badan baa waxaa loo isticmaalaa cilaajinta sixirka loo isticmaalaa jinni iyo shayaan iyo cayn iyo qofka ay dhibayso waxa weeyaan suuradda ama aayadda akhrinteena inuu badiyo way fiican tahay waawxaynaa buu ku akrinayaa sidoo kale waawxaynaa ilaa muusa an alqic casaak faidaa hiya talqafu maa yafikuun fawaqaca alxaqu wabaطla ma kanuu yacmaluun fagulibuu hunaalika wanqalabuu saakiriin waulqiya asaxaratu saajidiin qaluu aamanaa birabbi اlcaalamiin rabbi muusa wa haaruun labada aayadoodna waxay ku jiraan suurat alacraaf waa aayadda boqol toban iyo toddobo laga bilaabo ilaa boqol labaatan iyo labo aayadahaasuu qofku akrinayaa markaa gobkii toddobada caleen ahaa ee haddana qoyanaa ee la tumay baa lagu dul akhrin sidoo kale wuxuu akhrinayaa wa qaala fircawnu i'tuunii bikulli saaxirin caliim falama jaءa asaxaratu qaala lahum muusa alquu ma antum mulquun falama alqow qaala muusa maa ji'tum bihi sixr ina allaha sayubطiluh ina allaha laa yuslixu camala اlmufsidiin wayuxiqu allahu alxaqa bikalimaati walow kariha almujrimuun aayadahaas oo dhan waxay ka sheekaynayeen nebiyulaahi muusa iyo qownkiisii beeniyey ee la socday zamankii muusa calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam dadku waxay aada u isticmaali jireen sixirka cilmigooda ugu badan sidaa aawadeed baa nabiyullaahi muusa markuu u yimid waxay ku tilmaameen inuu yahay saaxir saaxirun kadaab kadib waxay isku dayeen markaa aayadihii alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey iyo burhaankii inay kula dagaalamaan indhasarcaad iyo wax iyagu ay dadkama aragtay ku buubsan jireen allahna subxaanahu wa tacaala qur-aankuu kaga sheekeeyey dadkii suxarada ahaa waxa ku dhacay allah jala wacala aayadahan oo dhan buu kaga sheekaynaya nebiyullaahi muusa ushiisa inuu tuuray kadibna iyagii waxay tuureen ay cuntay ay gurubsatay xaqii inuu caddaaday oo laga guulaystay suxaradii ayna noqdeen guryahoodii iyagoo saakhiriina dullaysan qaarkii markaa iimaanka lahaa waxay ogaadeen waxaan inuusan sixir ahayn sixirkii magaalada ay ku haysteen ooy dadku ku baadi jireenoo wax kaga qaadan jireen maadaamaanta inta laga dhigay kuwa caqliga leh way islaameen fa ulqiya saxaratu wa ulqiya saxaratu saajidiin iimaankii baa riday qalbigooda galay iyagoon hadlin wax kale sheegin bay sujuud la dhaceen kadibna waxay yidhahdeen qaaluu aamanaa birabbi اlcaalamiin rabbi muusa wa haaruun meeshay ku islaameen fircoon waa kan u dhaartay lauqaطicanna aydiyakum waarjulakum min khilaaf wala usallibannakum fii juduuci الnakhl waa kan in badan sidaa uu goodiyey facalaa kulli xaal sheekhu wuxuu leeyahay ayadahaasaa la akhrinayaa sidoo kale waxaa la akhrin qaaluu yaa muusaa imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna awala man alqaa muusow inaad adiga wax tuurto ama inaan tuurno aayadihii ka sheekeynayay qaala bal alquu qaala bal alquu faidaa xibaaluhum wa cisiyuhum yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tascaa faawjasa fii nafsihi khiifata muusa nabiyullaahi muusa suxaradii markay wax tuureen wuu yaro cabsaday allah subxaana wa tacaala baa dejiye qalbigiisa sugay wuxuu ku yidhi qulnaa laa takhaf inaka anta alaclaa adigaa sarreeya cabsan waalqi maa fii yamiinik waxa midigtaada ku jira tuur talqaf maa sanacuu way baabi'inaysaa oo cunaysaa waxay sameeyeen oo la yimaadeen innamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu saaxiru xayu ataa mana liibaano kaydunbay la yimaadeen dhagar sixirlow unbay la yimaadeene saaxirkana meeskartuu yimaado ma liibaano waa laga guulaysanayaa haddii qur-aankii loo isticmaalo dikrigii haddii loo isticmaalo iimaan haddii loo isticmaalo shayطaan iyo saaxir waa laga guulaysan faulqiya saxaaratu sujada qaaluu aamanaa birabbi muusa birabbi haaruuna wa muusa taasaa la akhrinaya aayadda hore suurat yuunus bay ku jirtaa waa ayadaha toddobaatan iyo sagaal ilaa siddeetan iyo labo aayaddan dambena qaaluu yaa muusa ima an tulqiya wa ima an nakuuna awala man alqa waa suura taaha aayadaha lixdan iyo shan ilaa toddobaatan waxaa lagu akhrinayaa sidoo kale bismi illaahi araxmaani araxiim qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidu maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliya diin suuradda baa lagu akrinaya oo suurad fadli badan bismi illaahi اraxmaan اraxiim baa sidoo kale lagu akrin qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad suurat اlkhlaas waan fadligeeda ka soo sheekaynay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu isku xiri jiray taasaa lagu akrinaya iyo waxaa kaloo lagu akrin bismi illaahi اraxmaan اraxiim qul acuudu birabbi اlfalq min shari ma khalaq wmin shari gaasiqin ida waqab wmin shari nafaataati fi اlcuqad wmin shari xaasidin ida xasad suuradahanoo qofka muslimka la doonayo wakhti kastoo salaad uu tukado waajib ah inuu akhriso salaada kadib salaadaha qaarkoodna waxaan soo sheegan in saddex jeer la akhrinayo midiiba qul huwa allahu axad iyo berebilfalaq iyo berebinaas salaadaha qaarkoodna in mid mid loo akhrinayo ayib sidoo kale waxaa lagu akhrinayaa biyihii sidriga lagu dul shubay ee ku filnaa qofka wuxuu ku qubaysto bismi illaahi اraxmaan اraxiim qul acuudu birabbi اnnaas meliki اnnaas ilaahi اnnaas min shari اlwaswaasi اlkhannaas aladii yuwaswisu fii suduuri اnnaas min aljinnati waاnnaas intaasaa lagu akrinaya sheekhu uu sheegay wa bacda qiraa'ati maa dukir wa bacda qiraa'a marka la akhriyo kadib maa dukira waxa aan sheegnayo qur'aan ah fi lmaa'i biyaha lagu akhriyo yashrabu minhu qofkii jiranaa wuu cabbaya ama waa la cabsiinaya isagaa cabbi alaa maraatin saddex jeer buu cabbaya biyaha qur-aanka lagu akhriyey oo geedka gobka lagu magacaabo caleyntiisoo cagaaran oo la tumay lagu daray wuu cabayaa saddex jeer wayaqtasilu sidoo kale wuu ku qubaysan bilbaaqi waxa soo haray wa bidaalika arrinkaasna yasuulu wuxuu zuulinayaa ama yazuulu waxaa ku zuulaya addaa-u in shaa allahu tacaala cudurkiibaa ku tegaya sixirkii wuu tegaya sida haddii la sameeyo laakiin yaa samaynaya waxaa samaynaya qof cududiisa ay xoog leedahay waan soo sheegnay waxa uu inay xoog leeyihiin labadii shardiyan soo marnay qofka akhrinaya inuu yahay qof qawi ah macnaa allah subxaanahu wa tacaala ka cabsanayo taqi ah wuxuu akhrinayana uu yahay qur'aankii wax uu ku tufayo sida haddii la sameeyo wabidaalika yazuulu daa'u in shaa allahu tacaala cudurkii wuu tegayaa buu sheekhu yidhi xafidahu allahu jala wacala kadib wuxuu yidhi sheekhu wain dacat ilxaajatu ilaa icaadati dalik wain dacat ilxaaja arrintu hadday u yeerato micno daruuro hadday noqoto weeyaan oo loo baahdo in dacat ilxaaja haddii loo baahdo ilaa icaadati daalika arrinkaa in lagu celceliyo maratayni laba jeer aw akar wax ka badan falaa ba'sa dhib ma laha xataa yasuula almarad ilaa maradkii qofkuu kaga tago oo ha ka caajizin hal mar baad sidii samaysay oo arrinkaa aad isticmaashay qur'aankii baad ku akhrisay qofkii wuu cabayo wuu ku qubaystay mar labaad samee mar saddexaad samee in ka badan samee haddii loo baahdo falaa ba'sa xataa yasuula almarad waqad juriba waana la tijaabiyey buu sheekhuu yidhi kaiiran in badan arrinkaa oo dad sixir uu ku dhacay oo la sixray baa lagu tijaabiyey fanafaca allaahu bihi ilaahay dadkaa wuu ku intifaacay wa huwa jayidun sidoo kale arrinkaa wuxuu u fiican yahay liman xubisa qofkii laga celiyo can zawjatihi xaaskiisa sidaasa loo samayn qofka raba xaaskiisii xaaje inuu ka guto haddana awoodi waayey oo laga reebay qofkii wuuba xanuunsaday wuu caajisan yahay raganimadii baa ka daciiftay qofkaana sidaasoo kale loo samaynaya geedkaasaa loo raadin qur'aankan iyo adkaartan aan soo sheeganayna waa lagu akhrinaya sheekhu wuxuu leeyahay arrinkaa isaga sheekhu iska oran maayo dad buu u tiirinayaa wuxuu yidhi arrinkan xaqiiqadeed haddaad rabto inaad ogaato undur waxaad fiirisaa fataawa bin baaz sheekh cabdulaahi ibn cabdiraxmaan bin baaz raxmat ullahi tacaala caleyh fataawihiisa fiiri wa fatxa almajiidi kitaabka lagu magacaabo fiiri wa saarim albattaar fi tasadii liلsuxarati wاlashraar kitaabka lagu magacaabana fiiriyo kugu yidhi sheekha waxaa iskale lagu magacaabo waxiid cabdisalaam baali nin lagu magacaabaa iskale fahunaaka sidoo kale halkaa waxaa ku sugan buu yihi ruqyatun mufiida wa mutawala naafica in sha allah ruqyo aada iyo aada u fiican baad kitaabkan waa la gaabiyey soo maa haddaad rabto ruqyo ka badan inaad hesho qofka sixran lagu tufayo kutubtaa fiiri buu kugu yidhi wa musanaf cabdirasaaqna fiiri wa fatx albaariyina sidoo kale eeg libni xajar alcasqalaani eh, raxmat ullaahi tacaala calayhina eeg ayib saasaa lagu samaynayaa buu sheekhu yidhi waa qaybta ugu horaysa somaa sheekhuu noo soo sheegay awalan aruqya sharciyuu ka hadlayay tan ugu horaysa taasaa la samaynaya waa geedkii gobka ahaa oo la isticmaalo oo aayadahan qur'aankana lagu akriyo qofkiina uu ku qubaysto ama uu cabo aaniyan sheekhu wuxuu yidhi midda labaadna oo qofka sixran lagu daweynaya waxa weeyaan tuqra'u waxaa la akrin suurat alfaatixa baa la akhrinayaa wa aayat alkursiyi baa la akrin oo qofkii baa lagu dul akhrinayaa waalaayatayni alakhiiratayni iyo laba aayadooda ugu dambeeya min suurati albaqara baqara suuradda lagu magacaabo albaqara wa aamana arasuulu iyo laa yukallifu allahu nafsan wa suurati اlikhlaas baa la akrin iyo wاlmucawidatayni birabbi اlfalq iyo birabbi الnaas ثaلaaثa maraatin saddex jeer baa la akhrinaya aw akar ama in ka badan maca nafai iyadoo lagu tufayo biyahaas taana waa la samaynayaa midda labaadna suuradahan inaad akhriso iyadana faatixadii iyo aayat اlkursi iyo labadaa aayadood ee ugu dambaysa baqara iyo suuraة ikhlaas iyo mucaadateynkaoo saddex saddex ah ama akar ka badi maca nafai nafas waxaa weeyaan aqal min atafli nafath waa wax yaroo neef ay ku jirto weeyaan tufitaan neef ay raacsan tahay wamasxi اlwajaci biاlyadi اlyumnaa iyo qofkii jiranaa marka intaa la akriyo baa masxi اlwajhi iyo wejigiio lagu masaxo biاlyadi اlyumnaa gacantii midigta ahayd oo waxaan oo dhan markaad akhriso qaybtan labaad qaybtii hore biyaa lagu tufiye gob soo maaha qaybtan dambe aayadahan sheekhu uu sheegay gacantaa lagu dufayaa kadibna wejigaa lagu masixi bilyadi gacanta midigana isticmaasho saasaa fiican buu sheekhu leeyahay arinkaana waxaa soo guuriyey undur wuxuu yidhi albukhaari maca alfatx wa muslim wاlbukhaari maca alfatx arinkaa meeshaasaa laga helayayo sheekhu uu kusoo guuriyey taana waa la samaynayaa aalian arrinka saddexaad waxa weeyaan oo sixirka lagu daweeyo qofka sixran adkaarta lagu akhrinayo attacawudaat weeyaan magangelyaal in lagu dul akhriyo alle subxaanaه wa tacaala waxyaabaha lagu magangalo attacawudaat waxay leeyihiin alistijaara wاtaxayuz weeyaan caadahu yacuudu cawdan waciyaada wamucaadan kulli waa isku mid waxaa weeyaan waa barbinaas iyo barbilfalaq in lagu akhriyo qofka qulwalla waruqaa iyo in qofkii adkaarta lagu tufo wadacawaat uljaamica iyo qofkii in loo duceeyo dacwooyinka wax kulmiya in lagu duceeyo taana qofka sixran waa lagu daweeya tacawudaadkii iyo ruqa in wax lagu tufo iyo dacwaat aljaamica dacwooyinka markaa wax kulansada sheekhu markaa wuxuu keeni doonaa hadda ducooyinka la doonayo qofka xanuunsan xanuun kasta ha hayo sixir kale khaas uma ah in lagu dul akhriyo ducooyinkaasoo loogu duceeyo ducooyinkaa sheekhu wuxuu ugu hormariyey qofka inuu qofka mariidka intuu u tago uu ku akhriyo as'alu اllaha alcadiima raba alcarshi اlcadiimi an yashfiyaka sabca maraatin toddoba jeer xadiidka cabdullahi bn cabaas baa warinaya radia allahu canhu abu daawuud baa soo saaray watirmidi waصaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiixi اljaamic wa fii صaxiixi sunani abi daawuud cabdullahi bn cabaas rasuulku wuxuu ka warinayaa inuu yidhi man caada mariidan qofka soo booqda qof xanuunsan aw lam yaxdur ajaluhu ajalkiisiina uusan imaanin qof xanuunsan laakiin aada uma sakaraadayo calaamadihii mowdka ma leh ee u yimaadeen markaa faqaala cindahu agtiisa ku akhriya sabca maraatin toddoba jeer ku akhriya asalu allaha alcadiim allaha weyn baan weydiisanayaa rabba alcarshi alcadiim carshiga weyn allah iska lahaa an yashfiyaka inuu ku caafiyo sabca maraatin toddoba jeer hadduu ku akhriyo ilaa cuufiya maa lam yaxdurhu ajaluhu ilaa qofka la caafiya waxyaabaha markaa dadku ay ku caafimaadaan waxa weyaan in la ziyaarto agtoodana la fariisto ducadaana lagu akhriyo as'al اllaha alcadiim rab alcarshi اlcadiimi an yashfiyaka haddana toddoba jeer in la tiriyo toddoba jeer meelo badanoo ma aragtay tilmaamaya baa jira rasuulkeena sal allahu alيh wasalam oo noo iman doona adkaarta la akhriyo toddoba toddobo faatixada marka laisku tufayo waan soo marnay in qofku ay fiicantaha toddoba jeer inuu isku akhriyo tajrabadii waxaan soo marnay ibnulqayim aljawsiya raxmat ullaahi tacaala calayhi inuu toddoba jeer biyaha zamzamka faatixada ku akhristay uu ku caafimaaday dawaafka waa toddobo samaawaadka waa toddobo dhulalka waa toddobo waxyaabo badanoo ku tusaya jira tirada inay fiican tahay tan labaad qofka xanuunsan lagu daweynaya waxa weeyaan in qofka jiran gacanta la saaro meeshii xanuunaysay khaasatan gacanta la saaro ama adigaaba xanuunsanbo adiga jiro ku haysa meel jirkaada ka mida ayaa ku xanuunaysa oo ku laxawanaysa sideed ku daweynaysaa rasuulkeena sal alla alay wasalam baa noo tilmaamaya yadacu lmariidu qofkii jirana wuxuu dhigayaa yadahu gacantiisa cala aladii yu'limuhu min jasadihi meesha xanuunaysa jirkiisa ayuu gacantiisu saaraya waa gacantiisa midig wayaquulu wuxuu odhanayaa bismi illaahi alaaa maraatin saddex jeer buu odhanayaa bismi illaahi bismi illaahi bismi illaahi wayaquulu kadib wuxuu odhan acuudu billaahi waqudratihi min shari maa ajidu wauxaadiru sabca maraatin ducadaana wuu akrinaya meesha ku xanuunaysa horta gacanta saar ama madaxa ahaado ama caloosha ha aato ama xubin kaloo jirhkaada ku yaalla ha ahaade ee gacantaada saar marka hore kadibna saddex jeer bismillaahi dheh toddoba jeerna acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajid waxaadar xadiidka cumaan ibn abilcaas athaqafi saxaabiga lagu magacaabo ayaa markaa warinaya xadiidkan waa xadiid saxiixu muslim baa soo saaray saxaabigan cumaan ibn abilcaas axaadiidta badanaa rasuulka la weydiinaya waxyaabaha jinka ku saabsan ama shakiga iyo waswaaska isagaa weydiiya saxaabiga waxaasaa dhibi jira mar wuu u yimid markaasuu yih rasuulka allow salaada markaan galo shayaan baa ii imaanaya wuxuu kala dhexgelayaa aniga iyo qiraa'adii buu kala dhexgelaya maxaan sameeyaa rasuulkeena sal alla alay slam cumaan wuxuu ku yidhi shayaan iska naaro acuudu billahi min ashayaan rajiim dheh dhinacaada bidixdana saddex jeer tuf tuf tuf dheh u tuf cumaan ibn abilcaas radia allahu canhu wuxuu yidhi sidii baan sameeyey shaydaankii waa iga tegay mar rasuulka u yimid wuxuu yidhi qur-aankii baan hilmaamayaa ducu uu sheegay haddana waa kana rasuulka isagaa u yimid cumaan ibn caaf iyo cumaan ibn abilcaas radia allaahu canhu annahu shaka ilaa rasuuli اllaahi sal اllahu alay slam wajacan yajiduhu fii jasadihi mund aslama rasuulka allah wuxuu yidhi waxaan dareemaya xanuun maalintaan soo islaamay ilaa hadda xanuun baa i haya oo igu dheganaya maxaan sameeyaa rasuulkeena sal alla alay slm wuxuu ku yidhi gacantaada saar meesha ku xanuunaysa bismi saddex jeer dheh toddoba jeerna waxaad tidhaahdaa acuudu billaahi allaan magangeli bilaahi baan magangelayaa awooddiisii wa qudratihi awoodda alle subxaana wa tacaala baan magangelayaa waxaan ka magangelayaa min shari maa sharka aan ajidu hadda helayo wax xanuuna ahaayaan ilaaha ka magangelaya wauxaadiru iyo hirka sharka aan ka cabsanayo mustaqbalka inuu ugu dhaco i yimaado labadii waad ka magangelaysa wax hadda jooga iyo wax soo socda ayib sidaasaa la samayn markaa haddii qofkaa dawaynaysa uu yahayna ducada ku akri meesha xanuunaysa qofkii gacanta saar waxaad tiraahdaa bismi illaahi acuudu billaahi waqudratihi aw acuudu bicizat illaahina way jirtaa waqudratihi min shari maa tajidu wa tuxaadiru baad dhihi kartaa ducada saddexaad ee tacawudaadka ka mida ah iyo ruqyada iyo ducooyinka lagu ducaysto qofka markuu xanuunsado ama qofka xanuunsan loogu duceeyo waxa weeyaan allaahuma raba annaas adhib ilba'sa washfi anta shaafii laa shifaa'a ilaa shifaa'uk شفاء لا يغاdر سقما اللهمa allow رب الناaس dadka rabbigoodiyo allihii uumay ee barbaariyey أdhib الbأس ilaahu dhibka iyo cudurka tagsii washfi rabbiyow shaafi qofkan xanuunsan anta adiga ashaafi allaha dadka caafiya nabiy llaahi ibraahim wuxuu yidhi waidaa maridtu fahuwa yashfiin allihii markaan xanuunsado caafinayay iyo markaan jirado anta shaafi laa shifaa'a caafimaad ma jiro ilaa shifaa'uka caafimaadkaada mooye shifaa'an ilaahow qofkaan acdihi ilaahow waxaad siisaa shifaa'an caafimaad sii laa yuqaadiru aanan ka tegaynin saqaman cudur aanan ka tegaynin rabbiyow sii sidaasaa lagu ducaynayaa ama adigaaad ku ducaysanaysaa xadiidka waa xadiid صaxiixa weeyaan oo waxa soo saaray albukhaari baa soo saaray maca alfatxi saxaabigan lagu magacaabo aan idhaahdo saxaabiyadda waxaa warinaysaa caaisha radia allahu canha baa xadiidkaa warinaysa waa xadiid saxiixa weeyaan caaisha waxay leedahay umuna caaisha asidiiqa binti sidiiq kaana yucawidu bacda ahlihi yamsaxu biyadihi اlyumna rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam ducadan wuxuu ku xirsi xiri jiray ahalkiisa qaarkood gacanta midig buu saari jiray sidaasuu ugu masixi jiray kadibna uu ugu ducayn jiray allahuma raba annaas adhib ilba'sa washfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk shifaaan laa yuqaadiru saqama ayib ducadaana waxaa loogu ducaynaya qofka xanuunsan iyo qofka jiran iyo adigii haddaad xanuunsan tahay haddaa ku ducayso ducada afaraad ee tacawudaadka ka mid a qofka xanuunsan lagu daweeyo waxa weeyaan qofku inuu yidhaahdo acuudu bikalimaati illaahi taama min kulli shayطaani wahaama wa min kulli caynin laamah acuudu waxaan magan geli bikalimaati illaahi taama kalimaadka alle subxaanaه wa tacaala ee taamka ah kalimaadka alle subxaanaه wa tacaala culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa qur'aanka laga wadaa qaar waxay yidhaahdeen waa kutubta alle subxaanaه wa tacaala uu soo dejiyey oo dhan baa laga wadaa facalaa kulli xaal qofka jiro markuu dareemo ama qof markaad doonayso inaad tacwiid iyo magangelyo aad u samayso iyo xirsi xir ducadaan akhri acuudu bikalimaati illaahi taama kalimaadka alle subxaanaه wa tacaala baan magan gelaya ee taamka min kulli shayطaanin shayطaan baan markaa ka magan gelayaa wahaamatin iyo haamo wax kastoo sun leh waxaa dadka qaniina weeyaan shayaan baan magangelayaa alle aan ka magangelaya shayaanka ha ahaado insi ama jinni ha ahaado wa min kulli caynin il kastoo laamatin dadka ku dhacda il kastoo ilqabad dadka qabanaysa oo sumaysan oo dadka ku dhacdaan rabbiyow kaa magangelaya inaad ku ducaysato laamada qaarkood waxay kullu daain waaafatin kullu daain waaafatin talumu bilinsaani min junuunin wakhabar wax kastoo qofka ku dhacaa lagu magacaabaa laamada oo markaa ama junuun ha ahaado waali ama wax kale il markaa ilqabad leh oo dadka ku dhacaysaan rabbiga kaa magangelayaa cabdullah bn cabaas baa xadiidkaa warinaya radia allahu canhu wuxuu leeyahy rasuulkeena sal allahu calayh wasalam ah, kaana yucawidu alxasan wاlxusein ducadaa rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu ku xirsixiri jiray xasan iyo xusein oo gabadhiisa faadumo ay dhashay wuxuuna oran jiray ina abaakumaa kaana yucawidu ismaaciila wa isxaaq aabbihii nabiyullaahi ibraahim baa markaa isxaaq iyo ismaaciil ku magangelin jiray alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala lkibari ismaaciila wa isxaaq soo aada buu u jeclaa isagoo weyn buu ilaahay siiyey naagtiisa ah xaaskiisana cajuuso ah buu alle subxaana wa tacaala ku risaaqay alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala اlkibari marka ilmahan hadaweyne marka lagugu siiyo waa jeceshahay sooma sidaasuu ohan jiray uciidukumaa bikalimaati اllaahi taama min kuli shayطaani wahaama wamin kuli cayni laama ayuu ugu ducayn jiray xadiidkana waa xadiid saxiixa weeyaan waa ducooyinka markaa dadka xanuunsan lagu dul akhriyo annagu baabu sixri baan maraynay qofkii sixir haddii looga shakiyo inuu qabanaa ducooyinka waa in la isticmaalaa sidoo kale waxaa la odhan acuudu bikalimaati illaahi taama min shari maa khalaqa acuudu waxaan magangeli bikalimaati illaahi taama kalimaadka alle subxaanahu wa ee taamkaan magan min shari maa sharkii uu khalaqa ummay baan allah subxaanahu wa ka magan khawla ibnu xakiim saxaabiyadda lagu magacaabo waa markaa xadiidkan warinaysa allah kelimaadkiisa waa kan qur-aanka ku sheegay kelimaadkiisa ma dhammaadaan qul low kaana albaxru midaada likalimaati rabbi lanafida albaxru qabla an tanfada bikalimaati rabbi sidoo kale alle subxaanaه wa tacaala waa kan yidhi walow ana ma fi اlardi min shajaraةi aqlaam wاlbaxru yamuduhu min bacdihi sabcaة abxur ma nafidat kalimaat اllah alle subxaanaه wa tacaala kalimaadkiisa waxa weeyaan ma dhammaanayaan tacwiidkaana waa tacwiidaadka qofka xanuunsan markaa loo samaynay in kelimaadka alle subxaanau watacaala qofka la magangeliyo kelimaadka alle subxaanau watacaala oo dhanoo lagu magangeliye yaa soo gudbaya yaa soo dhaafi kara waa xirsixir iyo difaac aada iyo aada u weyn weeyaan sidoo kale adkaartan dikrigan ugu dambeeya ee muslim uu warinayo waxa sugan in galabtii iyo subaxdiina la akhriyo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man qaala xiina yumsi ثalaaثa maraatin lam yadurahu xayatu tilka اleyla وكان إذا لdغa min أهlihi qaala hadihi الكلiمaaت rasuulkeena sal الlaه عليه وsلم wuxuu yidhi qofkii ducadan akhriya acuudu bikalimaati الlahi taamaat min شhari ma khalq habeenkaa wax qaniinaya male wax dhiboo kugu dhacaya hadda magaala la joogaa qaninyada waxyaabo badan baa marka ku iman kartaa maala musiibo kale inay kugu dhacdo waagi hore ama marka la joogo ama meelaha la deganaa waxa ugu weyne laga cabsado waa ama masku qaniina haddaynan meeshii jooginoo magaalo la yahay ilaahay dabbuu kaa ilaalinayaa gurigii inuu kugu gubto ilaahay wuxuu kaa ilaalin biyo inay ku maasheeyaan ilaahay wuxuu kaa ilaalinaya korontadii inay kugu qaraxdo wax kastoo markaa qofka dhib u keenayo allah subxaana wa tacaala kaa badbaadinaya tacawudaadkaas marka hala sameeyo hala badiyo dadka jiranna ha lagu daweeyo adkaarta lixaad ee sheekhu uu soo guuriyey oo la doonayo dadka xanuunsan in lagu akhriyo waxa weeyaan ducadan cabdullaahi ibni camr ibn caas uu warinayo saxaabiga jaliilka ah acuudu bikalimaati illaahi اtaamaati min hadabihi waciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamazaati shayaaiin wa an yaxduruun taasuu qofkii ku ducaysanaya ama qofkii jirana ugu ducaynaya acuudu waxaan magan geli bikalimaati illaahi taammaat kalimaadkii alle subxaanahu wa tacaala ee taamka ahaa min hadabihi caradiisaan ka magangelayaa wa ciqaabihi ciqaabtiisaan ka magangelayaa wa shari cibaadihi addoommadiisa kuwooda sharta badan baan ilaahay ka magangeli addoommadan allah subxaana wa dad waxaa jira sharta ka shaqeeya oo habeen iyo maalin qofkii ka shaqaynaya siday dhib ugu geysan lahaayeen naftiisii bay isku dayaan inay dhib u geystaan ehelkiisii maalkiisii sharafkiisii kuwaasoo dhan baa ilaah laga magangeli wa min hamazaati shayaaiin sidoo kale rabbi waxaan kaa magangeli min hamazaati shayaaiin shayaaiinta waswaaskoodan kaa magangelaya waa waswaasuhum weeyaan wa an yaxduruun iyo shayaadiintii inay iisoo kulmaan oo ay soo urursadaan oo ay i waswaasiyaan fii salaatii wa qiraa'atii wa dikrii salaaddii inay iigu yimaadaan shayaadiin ama ay igu yimaadaan qur'aankii markaan akhrinayo ama wax baranayo ama ilaahay markaan xusayo shayaadiin intay ii yimaadaan oo i waswaasiyaan dikriga iga gooyaan adigoo waxaa laga yaabaa qur-aan akhrisan rabay inay shayaadiin ku timaado shaydaankan insina wuu noqon karaa jinnina adigoo le war maanta laba juz aad akhrisati ama subxaana allah wabixamdihi subxaana allah alcadiim boqol jeer aad tidhaahdi aan nebiga caawa aad ku sallisid konton jeer ama boqol jeer baa qof baa kuu imaanaya sheekuu kuu qabanaya wax adduunyadaadii aanan ku anfacaynin aakhirana ku anfacaynin buu kuu bilaabaya iyo maanta dhankaaga sheekayn kuwaasa lagaga geel marka wa an yaxduruun ducadaas markaa iyo xadiidkaas waa xadiid saxiixoo abu dawuud baa warinaya watirmidi baa sidoo kale soo saaray waxasanahu alalbaaniyu fii saxiixi tirmidi imaam maxamed nasrudiin alalbanina wuxuu yidhi raxmat ullahi tacaala calayhi xadiidka waa xasan buu yidhi ducada toddobaad ee la doonayo dadka xanuunsan in lagu daweeyo waxa weeyaan qofku inuu ku ducaysto ama isagu ugu duceeyo qofkii xanuunsanaa ee sixirka looga shakisnaa ama waalida qabay ama waswaaska qabay ama qalalka qabay acuudu bikalimaati illaahi taamaat acuudu waxaan magan geli bikalimaati illaahi taamaat kalimaadka alle subxaanaه wa tacaala iyo taamka ah adkaartan oo dhan kalimaat ullaahi subxaanaه wa tacaala baan magan gelaynaa kalimaadkan marka ataamaat culimmadu waxyaaba badan bay ku sheegeen الإمام أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي غفر الله له ولوaalidيه ولمشhaakhه وأحباaبه وsائر المسلمين wuxuu yidhi kelimaadka taamaadka ah waxaa laga wadaa alqur'aan ah, qur'aankii baa laga wadaa qur-aankii oo dhan baad magan gelaysaa allatii kuwaasoo laa yujaawizuhunna uusan markaa dhaafaynin yatacaddaahunna uusan gudbaynin qofkii lagu xusixiro barun qof wanaagsan iyo walaa faajirun qof dulmi u socda kelimaadka alle subxaana wa tacaala qofkii lagu xirsi xiro qof dhib u geysan kara male qof wanaagsanna dhib uma geysan karo qof faajiroo dhib badan oo doonaya dhib inuu u geystana uma geysan karo min shari maa baan ka magangeli shartii uu khalaqa ilaahay uumay wa bara'a alle subxaana wa tacaala uu uumay albaari waxa weeyaan min asmaaءi اllaahi jala wacala albaari baari اlbaraaya munshiئu اlkhalaa'iq mubdicuhum bilaa mihaalin saabiq baariga waxaa loo isticmaalay oo lagu fasiraa alle subxaana wa tacaala dadka isagaa uumay ciduu kaga daysanadana male soma khaaliqii saasay kaga gadisantah alkhaaliq alle subxaana wa tacaala dadka isagaa uumay waana baari isagoo haddana uumay buusan cid kaga horeysay oo kaga daysaday sida makhluuqaadka loo sameeye ma jiraan huwa alwal isagaa ugu horeeyey albaari allaha markaa wixii uu uumay baan min shari maa khalaqa shartii uu uumay min shari maa shartii uu khalaqa wa baraa uu allah subxaanaه wa tacaala uumay wadara'a alle subxaanaه wa tacaala sidoo kale kuu uumay weeyaan mukhtasun waxay leeyihiin bilkhalqi adduriya duriyada waxaa weeyaan dara-a ayay ka timid intaba waxay ku tusayaan khalqi min shari maa khalaqa wa bara'a wa dara'a weeyaan intaba shartii alle subxaana wa tacaala uu uumay baad ka magan gelaysaa ama bani aadam ha ka yimaado ama cid kale sharka ha ka timaada ee taasaad ilaahay ka magan geli wa shari maa sharki baan ilaahay ka magangelayaa yanzilu min asamaa'i samada ka soo degaya wa min shari maa iyo sharki yacriju fiiha samada xaggeeda fuulaya wa min shari maa iyo shartii uu dara'a fi lardi ilaahay dhulka ku uumay baan ilaahay ka magangelayaa waxaanan magangelayaa bikalimaat illaahi taamaat wa min shari maa sharki baan ilaahay ka magangeli yakhruju minhaa dhulka ka soo baxaya wa min shari fitani اlleyli habeenka fitankiisaan ilaahay ka magangeli iyo wanahaari maalintii wa min shari kulli طaariqin mid kastoo habeenkii socda guureeya ayaan ka magangelayaa shartiisa ilaa طaariqan mid guuraynayo yadruqu ku guuraynaya bikhayrin khayr mooye kaa kaa magangeli maayo yaa raxmaan raxmaano ducadana waa duco aad iyo aad u fiican oo qofka muslimka la doonayo inuu isku xirsixiro naftaada ku xirsixir qofkii kaa xanuunsada ku xirsixir shayaadiinta iyo suxarada ka magangal allah subxaanah wa tacaala isku difaac ku iman maayaan kuna asiibi maayaan biidn illaahi اlbaari ducada waxa weeyaan waa ducaa aad iyo aad u wanaagsan qofkii horay u xifdisanaana alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin qofkaanan xifdinina ha ku dadaalo waayo fawaa'id badan bay leedahay alla subxaana wa tacaala kelimaadkiisii baa la magangeli makhluuqaadkiisii oo dhan baa laga magangelayaa wixii dhulka yaallay wixii cirka ka soo degayey mid ka soo socdo habeenkii soconaya shartiisii baad ka magangelaysaa ducada ama xadiidka waa xadiid saxiixo wuxuu ku sugan yahay musnad axmed sidoo kale waxaa soo saaray ibnu sunni waصaxaxahu اlalbaniyu fii silsilaة اlaxaadiiث aصaxiixa waa xadiid markaa saxiixa weeyaan ayib ducada sideedaad ee la doonayo qofka inuu ku ducaysto waxa weeyaan allahuma raba الsamaawaati الsabع waraba اlأrض waraba اlcarshi اlcadiim rabbana waraba kuli shay faaliqa اlxabi wالnawى wamunzila الtawraati wاlinjiili wاlqur'an acuudu bika min kuli shari acuudu bika min shari kuli shayin anta aakhidu binaasiyatii anta alwalu falaysa qablaka shay waanta alaakhiru falaysa bacdaka shay waanta aldaahiru falaysa fowqaka shay waanta albaatinu falaysa duunaka shay taasuu qofka ku ducaysanayaa isku xirsi xirayaa ducada waxaa warinayaa abu hurayra ayaa warinaya radia allaahu canhu wuxuu leeyahay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allaahuma rabba samaawaati sab allaahuma allow rabba samaawaati sab samaawaadka toddobada ah rabbigoodiiyow wa rabba alardi iyo dhulalka toddobada ah rabbigoodiiyo wa rabba alcarshi alcadiimi carshigii weynaa ah, rabbigiisiiyo intaasoo dhan ilaahay baad dhammaanaysaa rabbinimadiisii baad u qoraysaa inuu yahay allah subxaanahu wa tacaala dadka uumay ee rabaayadeeya ee barbaariyee soo koriya rabbanaa warabba kulli shay rabbanaa rabbigeeniiyow iyo warabba kulli shay shay kasta rabbigiisiiyo ilaahay baad u yeelanaysaa faaliqa alxabbi wannawaa yaa faaliqa alxabbi faaliqa alxabbi faaliqa alxabbi xabbigii iyo mirihii kii dhambalayo wannawaa iyo timirta mirteeda allaha dhambalayo ilaan xabbadii maalan xabiga waxaa loo isticmaalaa nabataat nabataadka waxay u qaybsamaan ima ashjaar asluha nawa aw zuruucun asluha alxab waxyaabaha la beerto qaarna waxa weeyaan mir bay ka samaysan yihiin sida timirtoo kale zuruucdana sidoo kale waxyaabaha kale la beerto galaydan iyagana mir bay ka samaysan yihiin kuwaasaa marka alle subxaanaه wa tacaala la tilmaamaya inuu yahay allih subxaana wa tacaala kuwaa soo bixiya dhulkaad ku ridanaysaa gallaydii oo kale yaa soo bixinaya yaa kala jeexay adiga dhulkaad ku riday oo dheeli ka dhigayo haddana sabuulkii saarayso allah faaliq alxabi sidaasaad leedaha marka faaliq alxabi allihii xabadda markaa dhambalayayo wannawaa iyo laftimireediisii usoo baxdo wamunzila atawraati waalinjiil allaha soo dejiyeyo towraat iyo injiil wlqur'aan iyo qur'aan acuudu bika intaasoo dhan ilaahay baad ammaanaysay waxaa sheegaysa cadamadiisa awoodda uu leeyahay ee dadka kale eenaan lahayn hore waxaan usoo sheegnay qofka markuu doonayo inuu ducayso inuu ammaanta alle subxaana watacaala hormariyo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh subxaanaka laa cilma lana ila maa callamtana ilahay inuu ammaano acuudu bika rabbiya waxaan kaa magangeli min shari kulli shay shay kastoo shar leh shartiisaan kaa magangelayaa anta adiga ah aakhidun hayso binaasiyatihi foodiisa qabanayso wamaa min daabatin fi اlardi walaa aa'iru yatiru bijanaaxayhi ilaa ma faradna fi lkitaabi min shay ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha alle subxaanaه wa tacaala shay kasta wuxuu hayaa foodiisii waxa weye isagaa maamula weeyaan min shari kulli shayin shay kasta shartiisaan kaa magangeli anta aakhidun binasiitihi adiga aada maamusho rabbiyo kaasaan kaa magangelaya acuudu bika acuudu bika min shari kuli shayin anta aakhidun binaasiyatih anta alwalu rabbiyow anta adiga alwalu allihii horreeyey baa tahay falaysa ma jiro qablaka hortaada shay-un wax kaa horeeyey wa anta alaakhiru rabbiyo waxaa tahay allaha aakhirkii albaaqi bilantihaa allaha baaqigee markaa wax ka dambeeya aynan jirin falaysa ma ahaanin bacdaka gadaasha shay-un shay ma ahaanin wa anta adiga rabbiyow aldaahiru allihii caaliga ahaayee sarreeyey baa tahay falaysa ma jiro fawqaka korkaaga shay-un shay ma jiro wa anta adiga rabbiyow albaatinu allaha almutalicu cala asaraa'ir waxyaabaha qarsoon allaha og baa tahay ee ka warqaba ee daawanaya ee eegayaa tahay rabbiyow falaysa ma jiro duunaka sukadaada shay-un shay ma jiroo la yska ilaaliyo adigaa dadka xifdiya oo dhowraya oo wax kastoy samaynayaan markaa ka warqaba sidaasuu qofkii ku ducaysanayaa ducadaana waa duco aada iyo aada u fiican xadiidkan muslim baa soo saaray oo waa xadiid saxiixa weeyaan arrimahaas oo dhan sheekhu wuxuu leeyahay waa xirsixirada iyo tacwiidaadka qof isjiran lagu samaynayo haddii adiga xanuunsan tahay haddaad dacooyinka intaad isku akhriso fadli badan baad ka helaysaa insha allahu tacaala haddii qofka saaxibkaagaee jiran ama walaalkaaga ama zawjadaada ama awlaadaada aad ku akhrisana insha allahu tacaala way ku caafimaadayaan darsigeenniina caawa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wsal allah wslama calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin